واليوال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فيقولوا عن حجاب أنه يفني شبابي بسم الله الرحمن assalaamu calaykum عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa war isyada oo habeen walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawana qodobbada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a khasaare culus oo ciidamada xabashida itoobiyaanka iyo kuwa kenya ku gaaray dagaallo maanta ka dhacay deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedow wararkii ugu dambeeyey ee dagaalladaas ayaad ku maqli doontaan barnaamijka duulaannadii ay ciidamada itoobiyaanka ku soo qaadi jireen dalka gaar ahaan waagii maxkamadaha iyo wakhtiyadii ka agdhowaa waxay ahaayeen kuwo uun iska socda oo muddo isbuuc ah ku qabsada inta badan gobollada waddanka toddobaad ka hor waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay ku sheegeen inay ku qabsanayaan degmooyinka diinsoor iyo baardheere ilaa iyo haddana dhiigbax ayaa ku socda oo waa ay ku guulaysan la'yihiin hadafkooda maxaa u sabab ah arrintaasi maxay ka dhigan tahay maxaase lagu qiimayn karaya waxaad maqli doontaan aqoon-yahan umuurtaasi ka hadlaya inta uu socdo barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaa kale oo qodobadiisa ka mid ahaan doona gaari gaashaaman oo ciidamada shisheeyaha looga gubay duleedka magaalada markoo ee gobolka shabeellaha hoose maanta xilli waayihii ugu dambeeyey ay isi soo tarayeen khasaaraha soo gaaraya ciidamada shisheeyaha xarakada mujaahidiinta al-shabaabna maqal iyo muuqaal ay u soo bandhigaysay ayay ciidamada shisheeyuhu bilaabeen weeraro argoosi ah oo loo geysanayo dadka shacabka ah waxaan idiin soo gudbin doonnaa warar ku saabsan xasuuq ay ciidamada itoobiyaanka ka geysteen gobolka bakool sidoo kale xasuuq ay ciidamada ah iyaguna ka geysteen magaalada marko ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo sidoo kale askarta shisheeyaha ay dad shacaba si ulakaca ugu dileen magaalada muqdisho kadib markii ay ku rasaaseeyeen gaadiid ay saarnaayeen haddaba maxaa isku soo beegay xasuuqyada iskumarka ah ee ciidamada shisheeyaha ay kula kaceen dadka shacabka ah ee muslimiinta waxaad maqli doontaan aqoon umuurahaasi ka hadlaya si gaarana waxaan idiin soo gudbin doonnaa ehelada dadka maanta la xasuuqay iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan magaalada marko ee gobolka shabeellaha hoose qaarkood oo ka warramaya gumaadka ay shisheeyuhu ku hayaan maanta markii gumaadka uu dhacaya xasan sheekh maxamuud waxa uu joogay xaflad lagu daahfurayay xarun muusiga iyo ciyaaraha loogu tala galay inkastoo wasiirka arrimaha gudaha uu ka hadlay islamarkaana sidii caadaduba u ahayd dowladda uu sheegay inay baarayaan xasuuqa ayaa haddana waxaa la isweydiinayaa maxaa xasan sheekh u diiday inuu ka hadlo xasuuqan loo geystay shacabka soomaaliyeed maadaama uu mar walbaahi ka hadlo xasuuqa loo geysto ciidamada shisheeyaha iyo weliba dadkooda su'aalaha aynu aqoon-yahanada ku weydiinayno barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayay ka mid tahay ciidamada b s maanta waxay magaalada muqdisho ka sameeyeen howlgallo iyada oo khilaaf xooggan dhexdooda uu ka taagan yahay kadib markii sarkaal muhiim ah ay gudahooda iska dileen habeenkii xalay wararkii ugu dambeeyey umuurahaas ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan barnaamijka hadhuuxa waraysyada xagga farsamada waxaa hagaya xareed mar kale waxaannu idin leennahay ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaannu hawadiidi ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuhu aynu ku bilowna ee khasaare aad u culus ayaa ciidamada itoobiyaanka iyo kuwa kenyaatiga ku gaaray dagaallo maanta ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee gedo qaybo ka mid ah iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dagaalladu ay ahaayeen kuwo xidhiidh ah isla markaana mujaahidiintu ay mar walba beegsanayeen ciidamada kenyaatiga iyo kuwa itoobiyaanka ah ayaa waxaa maanta dagaalka ugu kulul uu ka dhacay nawaaxiga deegaanka ceelcellaan halkaasoo ciidamada itoobiyaanka looga dilay in ka badan soddon askari sida ay noo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay waxaa sidoo kale laga gubay gaadiid dagaal sidoo kale ciidamada kenyaatiga ee maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq ka waday nawaaxiga deegaanka faxfaxdhuun ayaa iyaguna waxyeello xooggan ay soo gaartay shalayna sidoo kale waxaa ciidamadan isla socda laga gubay gaadiid dagaal waxaa intaa dheer oo maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan toddobaadkii hore jiray khasaarooyin xidhiira oo soo gaarayay xabashida etoobiya hadday tahay weerarkii nafurnimada ahaa ee lagu qaaday xilli ay ku sugnaayeen nawaaxiga xerada manaas iyo weliba deegaanada ka agdhow ciidamada etoobiyaanka meydadkooda iyo dhaawacyadooda ayaa aad u badan waxaana tusaale u ah oo laga dheehanaya dayuuradaha helikobtariska ah oo u soo degaya islamarkaana u daabulaya xarumahooda magaalada baydhabo ay ku leeyihiin halkaasoo looga sii qaadayo magaalada adis ababa ee waddanka itoobiya ciidamada etoobiyaanka ayaa duulaankooda ah, waxaa ku wehelinaya kenyaatiga markii iyagu ay itaal u waayeen waxaa kale oo dhankaawada ka taageeraya ciidamada maraykanka saasoo ay tahayna mujaahidiinta ayaa jilibka u dhigtay oo had iyo goor tallaabadii ay qaadaanba beegsanaya su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay ciidamada etoobiyaanka waagii maxkamadaha iyo wakhtiyadii ka agdhowaa waxay ahaayeen kuwa si fudud ku qabsada gobollada waddanka ilaa muqdisho ayayna maalmo faraku-tiris ah ku gaareen haatanna muddo isbuuc ah oo dhaqdhaqaaq iyo dagaallo ay wadaan waa ay ku guulaysan waayeen magaalooyin ay sheegeen inay qabsanayaan oo mujaahidiinta ay maamulaan islamarkaana bulshadu ay nabad ku qabtay tan iyo markii shareecada islaamkaah lagu maamulayey haddaba maxaa lagu qiimayn karayaa itoobiyaankii iska socon jiray oo maanta lagu dhiig bixinayo tallaabadii uu qaadaba arrintaas waxaanu weydiinay sheekh abuu xabsa oo ka mid ah culimmada diinta islaamka bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wa aalihi wa ajmaciin ama bacd jazakum allahu khayr waxaan dhihi karnaa tilmaanta koobaad farqi weyn baa u dhexeeya etoobiya weerarkeedii shalay ay dalka kusoo gashay iyo duulaankeedii iyo midka maanta ah farqiga u udhexeeya koowaad waxaa la dhigi karaa shalay waxay ahayd dowlad maxaanku irahdaa faanayda oo carcar iyo darbar ku socota oo maxaanku iraha muddo gaaban oo aada u tiro kooban gudaheed bay wadankii oo dhan ku tagtay laakiin maanta waxaad moodaa in maxaanku iraha lion of africadi ay sheega jireen libaaxa geeska africana ay lahaayeen maanta inaysan ahayn inay maanta doqonoobeen oo maanta ay maxaanku rahdaa ay yihiin dawladii maxaanku rahdaa intaasoo sanafaanaysa ay cabsanayso muddo bil hadda ku dhawaadana ay maxaanku rahdaa ay burbuuranaysay laba magaalo weliba iyadu sheegtay ay leedahay labada magaalaan rabaa inaan tago inay usii gurguuranayso waxaan leenahay horta farqi weyn baa u dhexeeya oo dhankaa markii laga eego dardartii iyo carcartii hore iyo maxaanku rahdaa ma ay qabto taana waxaan leenahay eh, bacda fadli illahi subxaana watacaala waa mujaahidiinta oo u babacdhigay oo nimanka ayagaa ka hortegay oo maxaankuraa kala hortega weliba bilnafsi walmaali walbayaan oo nimanka in laiska celi karo oo waxba aysan ahayn oo doqonnimadooda dadka irtusay ayaa waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala abaalfakooda ha weynayo jazahum allahu khayran eh, farqiga labaad ee muuqanaya waxaa weeye shalay ethoobiya lama aqaanin laakiin maanta waa la yaqaan walilahi alxamdu walmina shalay waxaa laga aaminsanaay dawlad soo jireena ah oo dawlad aada u awood badan oo dawlad maxaan ku aan loodaba wax dhigi karin lahor istaagi karin amarkeeda aan la diidi karin ay tahay laakiin maanta waxaa la ogaaday inay yihiin min axqari wa adilli shucuubi alard inta adduunyada joogta dadka ugu liita oo ugu xun inay yihiin bale ugu fulaysan inay yihiin baa maanta la ogaaday farqiga udhaxeeyana waxa weeye oo lagu ogaan karo shala ma leeslahayn etoobiya waa lala dagaalami kara laakiin maanta alxamdulilah ummaddii muslimiinta aad waxay arkeen lala dagaalami kara weliba dadka ugu furaysan yihiin macrakadii jameeco ka dhacday baa tusaale iyo cibar kamila ugu filan etoobiya oo lagu jiijiiday maxaanku irahdaa laamiyada sii xamar oo muqdishona waagii ay yimideenba sidii loogu luqluqanayay oo maxaanku iraha baktigooda weliba baktiyada kale aadka looga sii nacba ayay maantana xaqdigii muslimiintu ay u qabeen etoobiya oo sii laba kacaleeyey maxaanku irahdaa unbaa maantana jira la arkana in la celi karo oo nimanka aysan waxba ahayn waxaan leenahay eh, farqiga saddexaada u dhaxayn kara waxa weeye ethoobiya maanta ilaahay subxaana tacaala wuxuu naga tusay wahan iyo dacfi fara badan buu naga tusay taana waxaan leenahay waxaa u sababa shalay caqiiday ku socotay oo madhab kristana ayay dalka rabtay inay ku faafido oo diinta kristanka ayay rabtay inay maxaanku ummadan soomaaliyeed gelido ay bedasho siday u bedashaba wadamadii ay haysan jirta dhulka muslimiinta ay naga haysata sida kilinka shanaad wadanka hadda u bixiyaan oo kale oo galbeedka soomaaliya ahaa waxaan leenahaa marka eh, ilaahay subxaana watacaala baa ku mahadsan maantay waxa weeye waxa ay difaacanayso waa dhaqaale ee maaha waxay difaacanaysa diin waayo way aragta ummaddan inaysan diin geli karin ummadii markay diintooda dhiigga u bixiyeen oo ummada diintoodii maxaankuraa ay difaaceen oo nafya maalba ay diinta ka horumariyeen oo la arka ummadan inay diinteeda u dhimanaydo etoobiya waxay ogaatay inaysan meeshan kristan ka socon karin wax kristan oo ka socon karana aysan jirin marka naftu waxay ku qasabtay inay hantideeda iyo biilka yarkaa arrintan ah ay ka qaadanayso inay ilaashato kadibna waxay nafu ka gashay inay wadanka itay kala gogoydo gobollo ka dhigto kala qoqobto si qolo walba ay mushaar gooniya uga hesho oo waddankiina ay sidaa ku qabsato ayaduna waxaa hadafkaa ku riixaya etoobiya maanta waxa ugu weyn waxaa weeye nimanka haday midoobaan ama dalka haddaad faraha kala baxdaan idin dayn maayaan caasimadii abdisababa dumi taana waa xaqiiqo laashaka ah waxa weeyaan nimanka maanta insha allahu tacaala ummadda muslimka o dhanna way ogaatay waxa loo qaba inaan laga hari doonin insha allahu tacaala dagaalkuna markaan kadib inuu u wareegsan doono insha allahu tacaala fii cuqri daarihim oo ardi sababo iyo maxaan kuraa meelihii ay ka yimideen iyo maqalayanka xagga ayaa dagaalku isu bedeli doonaa insha allahu tacaala waxaan leenaha marka ethoobiya eh, iyadu yani waxay isu malaysaa inay dhib soo kordhida laakiin waxaan umalaynayaa waxa ay soo kordhida waxa weeyaan faa-iida insha allahu tacaala naqa doontaa waayo ummadii soomaaliyeed ee muslimkaa darta way midoobi dad fara badan oo xataa maxaan kuraa amisontan iyo afrikaantan dal nagama qabsanayso oo siyaasiyan ku haya nooma dhawo oo waxaa noo dhacday ethoobiya iyo kenya iyo uganda kasii xageydaa lahaa hadda etoobiya hadday timido way fahmi karaan etoobiya waxay doonaysa inay tahay awalan marka diinta laga soo tallaabo dalkan iyo khayraadkiisa iyo badahan inay qaadato ummadiina ay maxaan ku yidhahda ay tiraahdo wadankaygaa looga talinaya inay tiraahdo waay waxay u socoto dad fara badan horta soomaaliyeed jihaadka uu ka fadhiya unbay isku sii kacayo xusay soo gashay soo gelaya dagaalka waxaa kaloo maanta eh, iska cad eh, maxaan ku irahdaa dhibaatada etoobiya maanta haysata waa mid ay qiran yihiin siyaasiyiintoodii ood arkaysa shalay nimankii ka qaylinaya idaacadahooda baktiga ee kufriga ka qaylinayay inay lahaayeen maxaanku idhahdaa nimankaa waxay soo kordhinayaan lama arko magaalooyin la qabsadane waxba soo kordhin mayso waddan lagu duulana waxba soo kordhin maayo ummaddiina wax ay u qabteen oo intaa maxaanku idhahdaa ay meelaha joogeen aysan jirin dadkii marka waxay ogaadeen nimankan inay yihiin niman inay wadanka kharibaan shacabkana baabi'iyaan ummaddana dhameeyaan inay rabaan wax kale ay u socdaan inaysan jirin baa lasoo ogaaday xaqiiqadaana dadku way soo taabteen waxaan leenaha marka eh, ilaahi subxaana watacaala baa ku mahadsana waxaan rajaynaynaa baar dheere iyo diinsoor baa afku ka qabtay satakunu maqbaratuhum insha allahu tacaala fi baar dheere wa diinsoor insha allahu tabaaraka watacaala taana waxba kuma keeni doonaan ethoobiya marka isbooxaarkan iyo maxaan guuraa isxamaboorka hadda ay wado waxaa weye waa istustus iyo maxaanku iraa shaydaan baa wuxuu leeya anigaa idinla jira waxaan umalaynaya insha allahu tacaala inay ajaran tahay ajarnaashadii abujahal oo kale bay socotaa abujahal baa maalinkii beder laga kari waayey moogta war abujahal o ka laabay beder markaas war walaban dib u laaban ilaa maxaanku iraa gabdhuhu ay ceelka beder ku xeesaan carabuna naga heebaysato adduunkana u ogaado inaan macdad geesi maalinkiina waxaa ka raacay waad ogtahay maqbaradiisii waxay noqotay inuu maalintii maxaankuraa ceelkii beder la dhigo etoobiya marka maanta siday u socoto waxaa weeye amisonta kale ha ogaato inaan anagu geesiyaalnahay in anagu duulayno inaan anagu socono waxaan umalaynaya uganda iyo burundi cibraday qaateen oo waxay ku cibro qaateen bay arkeen etoobiya iyaduna waxay ku cibro qaadato way aragta laakiin waxay rabtaa inay ummadda maxaanku irahdaa u maldahdo oo ummadda ay ka indhasaabto maxaan kuraa jabkii weynaa iyo xanuunkii ka soo gaaray jameeco dagaalkii barakeysnaayee jameeco ka dhacay gacmaha mujaahidiinta alla uu ku cadaaday ayay rabtaa inay daaha saarto waxaan u marka insha allahu tacaala kan baa yaraaye kiibaan inaan joogaa ii roora inay ka timaado in tastaftixu faqad jaacakum alfatxu wain tantahu fahuwa khayrun lakum laakiin waxa wey way ajaran yihiin allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay i asagoo ka sheekaynaya nimankii abujahal maalintii badan waid zayana lahum shaydaanu acmaalahum waqaala laa gaaliba lakum alyawma min annaas wainii jaarun lakum falama taraat ilfi'ataani nakasa calaa caqibay waqaala inii bariiun minkum inii araa maa laa tarawn inii akhaafu allaha wallahu shadiid lciqaab shaydaan baa maanta u qurxinaya laydkama adkaa karo waad guulaysanaysaan waxaabaa loo akriya laakiin dagaalka iyo xaqiiqada waaqico markau tago waxaa la ogaaday etoobiya kaalaha gadaashiisa inay gasho etoobiya markay rijaashu is hor istaagaan waxaa la ogaaday inay ka liidato bisadayo dugaaga maxaan ku irahdaa guri joogta ah inay ka liidato iska cararaysa baa la ogaaday waana xaqiiqo laakiin isutag iyo duulaan iyo hob waaweyn ay keeneenne wallahi diinta ilaahay waxba lagu qaba karin waa tahay sheekhana haddaan kaa dhex galo adigoo mahadsan ciidamada etoobiyaanka ah dabcan iyaga keligood ma ahan waxaa dagaalka kula jira maraykan kenyaati ayaa la socda kuwo kaloo soomaali ayaa la socda marka arrintan aad ka dhawaajisay ee ilaa hadda ay gaari la yihiin magaalooyinkii ay sheegeen oo tallaabadii ay qaadaanba dagaal uu qabsanayo maxay ka dhigan tahay kaasi waa nasri ilaahi subxaana wa tacaala iyo guul mujaahidiinta usoo hoyatay iyo ummadda islaamka oo dhan basaxaam ilaahay baa ku maasan subxaana wa tacaala oo maanta jamacoodu intaa dhan yahay oo tabartii ugu dambeyda soo raftay oo awooddii ugu badneed isu geeyay oo daa'iraad iyo dabaabaad iyo ciidamo iyo waxaasoo dhaqaalaha iyo marxaa isagoo dhan isu geeyay inay maanta gaari layihiin meelihii oo tallaabtay qaadeen ba la feenanayo oo la dhaawacayo waxa weeye ilaahi subxaana watacaala waa ku mahadsan xaqiiqadii waa nasri iyo guul ilaahi subxaana watacaala u siiyey maantana caalamka iyo waxay ay u yaqaanaan dawladaha gaaladoo dhan baa maanta waxay qiran yihiin inay ku fashilantay ethoobiya dagaalka xaqiiqan xataa caskariyan iyo sumcaadaan inay ku fashilantay inaad sheegato inaad meel weeraraydo haddana aad tallaab qaadi ladahay tallaabtaad qaadana dhaawacaada baktigaada aad garbinayso maanta waxaa shaahid cayaana oo mujaahidiintu ay sheegayaan nin walba ethoobiyaana inuu nin dhaawaca sido ilaahay subxaana watacaala waa ku maasan waxaa maanta diyaarsan baa ka daran walbaaqi adha wa amar waxaa ka sii haray baan insha allahu tacaala sii qaraar waxaan u malaynayaa etoobiya insha allahu tacaala midaysan weligeed aragaysan maqal ayaa insha allahu tacaala waxaan ku idhahdaa kasoo raaci doonta weligeedna booto iyo ku iraa gubaabo dagaaloo laisku soo aadiyey iyo magac la bixiyey indian ocean meesha ku dambeeya ku dambayn doonaa iyagana maxaa laga qabtay indian ocean maxaa hadda marka kanoo juba loo bixiya asna oo magaciisa soo kordhin doonaa waxba sooma kordhin doono fallaahina dacawaat tuhdamu bil adaa أبدا وفي التاريخ بر يميني ضعفي يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين لم تستطيع حسار فكري ساعة أو كبح إيماني ورد يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني wallaahi hadday isku dayaan inay awood kasta isu geeyaan inay daa'iraad adeegsadaan inay jawaasiis adeegsadaan waxaasoo dhan waxba u naqan maysa biidni illahi tabaaraka wa tacaala ayaguna way iska soo laaban doonaan iyagoo khaasiriin oo khaaibiina inta fakata waa iska soo laaban doonta inta kalena insha allahu maqbaradoodu waxaan rajaynaynaa inay tahay nasri ilaahi subxaana watacaala oo soo kaxeeyey ummadda muslimkana oo usoo kaxeeyey nimanka ayagaa marka waxaan leenaha waad ajarantihiina taariikhda inaad ahrisaan baa idiin rooneed isduulaanka noocaana markay isugu tagaan mujaahidiinta iyo muslimiintuna ay yaro cabsadaan markaasiba ugu macdaa markaasaana nasrigu yimaadaa waana xaqiiqo jirtaba maxaa weye xataa ida stayasa rusul wadanuu anahum qad kudibuu jaaahum nasrana fanujiya man nashaa walaa yuradu basuna anagu nasriga si kalaba kuma xilnaba in nala soo weeraro oo nala dulmiyo oo nala cabsiyo unbaaba nasriga ku yimaadaaba ilahay waatuu tilmaamay am xasibtum an tadkhulu ljana walama yatikum mathalu ladina khalow min qablikum masathum lba'saau wdaraau wazulziluu xataa yaqula arasulu wladina aamanuu macahu mata nasru llah jawaabtii waxay noqotay ala inna nasr allahi qariib uu dhow yahay nasriga iyo guusha iyo maxaanku yidhahdaa hiiladu ilaahay subxaana watacaala u muslimiinta u hilinaya way dhowdahay waxaana ummadda islaamka ugu bishaaraynaya wallahi uma wallahi kuwaan ilaahay subxaana watacaala baa ka nasahan inuu kuwaan maanta guul laga siiyo ilahay waa ka nasahan yahay sifaadkiisaa ka nasahan jala jalaaluhu inuu gaalo ethoobiyaana oo kiristana oo maanta guul siiyo muslimkana guul la-aan dhigo wallahi ilahay subxana watacaala kama suurowdo waan xaqiiqo waan hubaa maantay weliba insha allahu tabaaraka watacaala kay ku jabayeen wey insha allahu tacaala taxqiiqan laa taxliiqan وانا si dhabar u baa wallahi maanta way jabayaan allah tabaaraka wa ta'ala baa yaqiisana ay wacdiga u balan qaaday wa kaana haqqan alayna nasr almu'minin inna lanansuru rusulana walladheena amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad kataba allah la aghlibanna ana wa rusuli wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum al-mansurun wa inna jundana lahum al-ghalibun in yansurkum allah fala ghaliba lakum ilaahay subxaana watacaala aayaadkiisoo dhan ayaan lagu soo koobi karin waxaan leenaha marka iyo axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam ikhwaanii marka waxaan leenahay ethoobiya weerar iyo magaalo qabsi midkaan mid ka daran bay soo marsiida ummadda islaamka ayadoo soomaaliya heer waxay soo gaarta ay tiri mujaahidiintii lawaa meel ay galeenba waa la waayo waan nadiifinay ilaa raaskaboori baan tagnay maxaa ku dhigay maalmo kadib inay yidhaahdeen war nimanka xamarayba ka dagaalamayaanba war nimankii xamarayba iyagoo awoodla ka dagaalamaya nimankaan meeshaan ka weynaba waxa weye marka ummad lama tirtiri ugudabayntamayn ayaga unbaa jebi doona insha allahu tabaaraka watacaala na daali doona nacam ugu dambayntii ciidamada etoobiyaanka eh, waxay hadda dhaqdhaqaaqan bilaabeen iyagoo markii horeba eh, ku liidanayey inay saadka isku gudbiyaan oo waxaad la socotaa dhulkii saadka usoo marayey mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay leego oo kale iyo meelihii la midka ahaa Eh, dhulka kale baa iyo bakool waad la socotaa inay go'doon ku yihiin eh, hiiraan sidoo kale inay go'doon ku yihiin ceelbuur saasoo kale marka eh, miyay xamili karaan meel kaloo cusuboo haddana go'doon lagu geliyo waxaa hadda xaqiiqa insha allahu tabaaraka watacaala mujaahidiintu maanta nasri bay joogaan waaqaca ayaana xaqiiqada ka tarjumaya waxna moogtahay waxaa weye idaacad iyo faanfaan waxaa wey anagu waxaan dheidina faanfaan lama reebo moogtaa fagaara banaanka in uskeena la rabaa isadig inay banaanka timaado daacad iyo xaqiiqanimada ay u qirato waxaa jira inay cadayda shacabkana ay tusto inagu wixina soo gaaro banaanka yaalaan iyadoo waxaa soo gaara ee banaanka dhigtaa la rabaa etoobiya waxay maanta u niyad jabsan tahay ay u jaban ciidamadoodu iyo dhaawacooda iyo maxaan ku radaa waktigooda ay u dhooban yihiin maxaanku ku meel walba ay u yaalaan ilaahay subxaana watacaala waxau maxaanku ku shaahid cayaan ummadda ugu raaxeeya weeyaan waxaan leenaha marka ma xamili karaan etoobiya meel kale inay ta maanta tagto haddana ay gaaja ku qabato ay go-doon ku gasho maanta ma xamili karaan maanta rafaadka aad aragta jameeca dagaalkii ahayo barakeysnaayo dhan waxuu ka qabsaday nafsadooda waxay cuni lahaayeen ayagoo raadsanaya ayaa intaasoo maxaan ku yidhaha baktiya iyo intaasoo dhaawaca intaasoo gaadiid ay ku khasaareen ilaa ay kaliftay in maxaan ku yidhaha saraakiishoodii sarsare ay soo dhiibaan ay mujaahidiinta isu soo dhiibaan ay yidhahdaan bal waan islaamaynaaye hanagala daayo etoobiya waa wax saa u liito oo saa u dacfi maxaan ku iyo taag daran waxaana weeyaan hadde way cibro qaadaladahay waxay ku cibro qaadaladahay nimankii walaalaheed ahaa ee lalaayo ee burundi wixii ka qabsaday macrakadii laago iyo kuwii maxaan ku ubandheeska ahaa iyo burundigii wada socday iyo wixii ka qabsaday dagaalkii dayniile iyo dagaaladii kaloo lamidka ahaa waxaan leenaha marka xasuuq insha allahu tabaaraka watacaala ethoobiya aysan weli maqan oo looga ooye ardi sababa iyo maqalla ayaa ka soci doona insha allahu tacaala meelahay u socoto mujaahidiintuna way u diyaarsan yihiin waxaase siyaasiyan u mudan in la isweydiiyo ethoobiya maxay soo kordhisay hadda maxayse qabatay waxa hadda mujaahidiintii ka halaabo hal dhinan sargaala maysan qaban hal gaari ma haysato hal dawlad maysan dumin sharciga ilahay sidii baa loo dabaqaya xuduudda sidii baa loo fulinayaa ummada si fiican baa loo naalana waa kan mujaahidiinta maalin la arka xarxar iyo dardar bay qabaan iyo nicmada iyo barwaaqada ay ku jiraan etoobiyana dulliga iyo godadka ay ku jirto maalin la arka waa kuwan ayaguna ku raran maxaanku nin walba macawistii lagu ridi lahaa baktigiisa bay wataan markay yimaadaanna waa ayagaa difaacyada qodanayo maxaanku rahdaa fii qusuurin mushayada dhexda ka galaya waxay moogyihiin geeridu inay u imaan doonto meel walbay joogaan marka waxaan leenahay etoobiya nimanka la socdaahi waa ajaro yihiin oo waxay moodaan in sidaanay shareeco ilaahay ku tirtiri karaan kumana tirtiri karaan laakiin xaqiiqada iyo waaqicu wuxuu caddaanayaa ummadda iyo shacabku iyo caalamkuna uu dhagaha qaadi doonaa markii maxaanku irahda ay geesiyaal naqdaan etoobiya ay banaanka usoo baxaan biidn illahi tabaaraka watacaala ilaahay waajabi doonaa anaguna waan xaqiiqsana hataa wallahi uma wallahina ma dhaceen weligeedna ma dhaceen gaalahii iyo maxaankuraa iyo maxaankuraa gaaladhacyo isxambaboorsaday diyaarado kastaiyo maraakiib kastay keenaan inay diinta ilahay dumbiyaan muslimiinta raka adkaadaan atudficu nuur allahi nafkhatu kaafirin tacaala aladi fi lkibriyaai tafarada ida jaljalt allahu akbaru fi lwaga taqaatalat اlaswaatu can dalika nida ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى وحقيقة جرته ميي كرتا أتطفئ نور الله نفخة كافر قال أفوفد أو أفوف ميي دبين كرتا نورك إلهي سبحانه وتعالى tacaala aladii fi lkibriyaai tafarada allaha kibiirkaa ee mahaankuulaa kibiirnimadiisa la kaliga noqday allahaababa ka sara maray jala jalaalu idaa jaljalat allahu akbaru fi lwaqaa hadday dagaalka markii la galo allahu akbartu ay gubuxdo oo allahu akbar meel walba ay kasoo yeerto taqaadanat ilaswaatu can dalika nida cod walba hoosba u dhacaa codkaa kale lama maqlayo waxa la maqlayo dawanka iyo maxaan kuraa hukumka ka yeeray allahu akbarta un baa la maqlayaa waman khaasaba araxmaana khaabat juhuuduhu cid alla cida raxmaanka ka hor timaada dadaalkiisu waa dadaal meel codlah waa aana bicaad lagu lis hal bicaad lagu lisa wixii ladhihi jira buu naqanayaa waana xaqiiqo jira wey waman khaasama araxmaana khaabat juhuuduhu wadaacat masaaciihi wa atcaamuhu suda wax alla wuxuu ka shaqaynayana waa meel cidlaa dhibka iyo tacabka u marayana waa tacab maxaan ku yidhaha beer doofaar lagu fala weeye wax ay qabteenna ma jirto insha allahu tabaaraka watacalana ummadda muslimka waxaan leeyahay waa intii iyo raqi ugu dambeeya baa etoobiya ku jira neefneefsiga iyo nuuxsiga ugu dambeeya ku jira nin walba wuxuu rabaa maanta etoobiya ah waxa ay raadinayso ka maqan waxaa weeye inay tiraahdo waa kaa magaalooyinka waan tagnay kadibna ay raadiyaan sumcad iyo sababay ku baxaan inay raadiyaan laakiin allah subxaana watacaala bifadli waraxmatihi mujaahidiintu intay la fahmeen magaalada markay soo galaan cunada iyo cabitaankaa loo diida albaabadaa laga istaagaa kadibna waa laga kalluumaystaa kadibna sama arg nimanka kalluumaysatada ubada un agaarkeeda jooga malaga ujeeda ambase kalluumaysta sidaaba insha allahu tabaaraka watacaala iyagana nagta looga suri doonaa ayaguna insha allahu tacaala waxa ay raadinayaan wax kale ma aha inay xoogaa yar intay magaalo tagaan yidhahdaan bis annagu sumcaddaan ku bixinay waa dhamaynay waktigiina waa la gaaray magaalooyinkana waan tagnay nadaaya aan iska baxnay laakiin dagaalku insha allahu tabaaraka watacaala kama hari doono ayaguna ma bixi doonaan waana siday wadanka islaamka lugaa usoo goriyen ilaa ay ka dhammaadaan shareecada ilaahayna kor naqatan insha allahu tabaaraka watacaala dagaalku joogsanaayo ummadda muslimkaana waxaan leeyahay war nin walbow war nin walbow berri baad dhigi doontaa alla waagi kala la dagaalamay haddaan geli lahaa maantaad fursad haysataay maanta ka qayb qaado nooc walbood oga qayb qaadan karta ka qayb qaada maantay amxaaro taariikhda ha galo dadkii sabal sabal galay ayagoo maxaan ku raha wadan loo dagaalamayo oon diin loo dagaalamay ayaad aragteen maanta taariikhda sida ugu faanaan war inagoo diin u dagaalamayna ka warrama wallaahi suma wallahi waanubaa in laga sheekeynay waagii jabka etoobiyaanka xasuuqa etoobiya waagu ka dhici jiray waagii la lahaa laakiin nin walba maanta intaada beri faraha qariinin maanta fursad haysataaya maanta ka qayb qaado jazaakum allahu khayr kaasina wuxuu ahaa sheekh maxamed macalim abuu xafsa oo u waramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan أنه يفني شبابي ويقال في أحيائي إن للدين انتسابي لا وربي لن dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ciidamada shisheeyaha ayaa khasaarooyin isdabajoog ah la kulmayey waayihii ugu dambeeyey sida laga dheehanayey aflaanta iyo sawirada ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab siba dharbaaxooyinka ugu culus waxa ay ku dhaceen ciidamada etoobiya burundi iyo yuganda oo iyaguna baabuur fara badan looga gubay gobolka shabeellaha hoose iyo meelo kale oo la mid ah kenyaatiga ayaa iyaguna qayb ka ahaa askarta shisheeyaha ee sida aadka dhiigbaxa ula kulmay haddaba ciidamada shisheeyaha oo ku aargoosan waayey saaxaadka dagaalka iyo furmaha ayaa dagaalkooda u weeciyey dhanka shacabka ah maanta waxay ciidamada itoobiyaanka ah dad shacab ah oo konton iyo shan ruux ah ugu yaraan ay ku gumaadeen gobolka bakool tuulooyin ka tirsan afartan qof waxa ay ku dileen degaanka warguduud lagu magacaabo si la mid ah dad fara badan ayaa waxa ay ku gumaadeen degmada waajid iyo degaanka lagu magacaabo kulan jareer iyo weliba garas weyne waxaa kale oo jirta in shan iyo konton qof ay si gaara ah ugu dileen degaanka garas weyne ciidamada etoobiyaanka ayaa hadba waxay jarayeen isgaarsiinta markii toban qofood oo kale ay meel ku dilaan ama afartan ay dilaan taas waxay keenaysay in dadku aanay iska warqabin islamarkaana la raadiyo dadka la dilay si loo aaso iyadoo lagu mashquulsan yahay aaska dadka ay xasuuqday ayay mar kale haddana ka hor imaanayeen bulshada oo ay dilayeen isgaarsiinta ayaana ilaa saacado ka hor maqnayd xidhiidho aynu isku dayanay inaannu la samayno deegaanada ay xasuuqa ba'ani ka geysteen sidoo kale ciidamadaah yuganda ayaa laba iyo labaatan qof oo dadka muslimiinta ee reer marko saaka aroortii ku jarmaaday guryahooda halkaasoo ay ku xasuuqeen waxaana jira haween ay sidoo kale dhibaatooyin u geysteen haddaba sidee buu u dhacay xasuuqa waa kuwan qaar ka mid ah bulshada magaalada marko iyadoo kadibna aad maqli doontaan hooyooyinka wiilashooda la dilay iyo kuwa dhibaatooyinka loo geystay qaarkood maanta marka waxaa ka dhacday xasuuq oo ay geysteen ciidamada amisom oo kasoo jeedaan eh, uganda waa gartay see ku bilowday waxay ku bilowdeen eh, subaxii hore waxay isku soo firiyeen magaalada marka gebigeeda oo dhan ilaa iyo dujuma xaafad eh, rusiyo buule elay ilaa iyo kan magaciisii ee buulijaanka waa gartay waxay dileen arday waxay dileen maclimiin waxay dileen dad oo fuundi ah eh, oo guri dhisayaan ay dileen iyo dad badan oo guryahooda lokala soo baxayo oo bartaasay ku dileen ninka guriga ay wala soo baxayeen gurigiis hortiisay ku dilaayeen waa dadweynihii heer markood waxaa ku jirtay saddex dhalinyaro oo balooni xeerta ku ciyaarayso lixay qabteen saddex meeshay ay ku rideen saddexna inba ay kasoo xirteen oo soo wateen Eh, iyagu carruurtaasi banooniga dheelaysay iyagu waxay ku tilmaameen inay al-shabaab ahaayeen weliba eh, iyaga iyo warbaahintooda reer galbeedkaba allahoodka allah waa reer markood ardaydeynii dadweyneynii eh, kan magaciisii ardaydeyni waay ilmeyni waay wiilishayni waay waa dadweyne rayde b b c da beenay sheegti markay ka been abuurti waa idaaca dulmi u furan waayo badan ayaad u soo joogtay dhacdooyinkan ama xasuuqan maanta ay geysteen ciidamada shisheeyaha horey ma usoo aragtay marka eh, dhowr mar horta dhibaata waa ka geysteen laakiin tantii wuxuumad waay xasuuqa wax la yiraahdo beriga ah markay geysteen ciidamadan amisom ee eh, ugandha ka soo jeedo dhaawacyada ka waran dhaawacyada hadda dhaawaca isbitaalka yaal iyo wixii oo guryahooda oo lagu dabiibaayo oo oo hadda isbitaalka hadda oo yaala waxawaaye todoba iyo toban qofood oo dhalinyar ah maxaa idin qorshaysan haddaad waxgaradkii wallaahi anaga maanta wixii ka bilowdo burundi dadweynaha reer marka haddii aan nahay ciidamadan amisom oo siba kuba oo ugandeska maanta wixii ka dambeeya iyo annaga waxaa aqbaleyna maaha joogitaankooda meesha mid aqbaleyna maaha dadweynihii reer marka haddii aan nahay daraad banaan baxaan usuubini arrinla oo saaxu folxun asnoo geystay ugandheska maanta xasuuqasnau sameeyo alida maama waxaa waa saaka markay ahayd laba iyo tobankii saac ayay meel xaafada juma la ay guurtay soo fuureen kabacdina xaafadii ay kusoo degeen xaafada waxaa degan dad iska masaakiin ah oo iska garab rartaa degan guryihiiay dadka ugu galeen guryahooday ku laayeen dadka guryahooda qof kasta gurigiisaa lagu dilay waxaa dhacday laba wiil oo sida waa ku jiraan wiil iyo abtigiis waa ku jiraan xaafada xaafada rusialan waxaa jirta dad beeraha aaday waxaa iyagana laga dilay saddex nin xaafad la dhaho oo baala iyagana waxaa laga dilay laba wiil labadaas wiil mid gacmaha laga jaray labada gacmood waa laga gooyay markii dadkii meesha tageen waa la lawaa weli aada hadda meelaska weli lama raadin ayagaa meelihii joogjoogiyo meel duhoole waa meesha siimanka waa barakaad agteeda dadka weli si fiican waa la raadsay qaar inay meelahaas ku jiraanaa dhici karto dad coos guraa jiroo naaga ah dad badanaa jira maanta xasuuq ayaa marka ka dhacay dardaro ah oon ilaahay raali keenin marka xasuuqan eh, qaabka ay u geysanayeen haddaad sharaxaad naga siiso eh, ma rasaasun bay dadka ku furayeen iyo madaafiic ah, mise inta lasoo soo qabto laga soo bixinay ama gurigaa loogu dhexgalaya baas ayaa lagu kala jeexaay waa garta maxaa kugu maxaa kugu yaab badnaa waxaa igu yaabaa wiilka gacmaha laga diray oo sagaashan jir ah ama boqol jir ah maamo oo la dilay gurigiisa inta laga soo bixiyo gurigiisa agtiisa lagu dilay maamo haddaa maanta aan internetyada iyo waxaan aqanin odagaas waa laalaudi waan lagu soo tuuri lahaa waa sagaashan jir waa waayeel waa nin madaxay indhihi iyo macay garka cadaaday waayo wiil yar oo ilmaha adig shan iyo labaatan jirka ah oo intay dilaan labadii gacmoodna maama ay ka jareen markii meeshii loogu tagaa soomaydana gacmihii la waadiyo dadka dadweynihii si kasta u raadiyeen waa dad tabaalaysan dadkay dileen waa dad aan maanta awood leena waxba haysan labada wiil ee gacnaha ay ka jareen ma hal wiil waa hal wiil waa laba wiil oo yar yar waay oo buurta meesha waa meel balooni maama lagu dheelo dadka saddex wiilasha iska kalaan dadaa alameynteeyo dadka sokorta qabaa meesha tago waa meel iskaga aalminteysada dadka iska koraan kana soo degaan waa garta marka ma dilayno wiilka markii gacnaha ay ka jareen mise uu nool yahay maya mbar xataa duulistiisii sosafaada ku cubaysay u dileen keliya maama odayga weyn oon kuu sheegaayo bay marka hore waxay ku dileen midi kabacdina baasay ku kala jeexan inbixima ma ma maanta marka taalo ilaahay waxaan ka rajeynayaa qof muslimaan ahee gabar muslimada ahe ilaahay waxaan ka rajeynayaa marka gacanta shabaab inuu alla geliyo ayadana alla salaab ku sallaga insha allahu tacaala dhibaataa maanta taalo dukaan lama furo indhaxumada taalo ilaahay baa og dhaawacyada ka waran dhaawaca isbitaalku jira intaas yaa ka badanya asagana sideed iyo toban waa dhanya qaar xamaraa loola carara qaar xamaraa wiil wiilbare laabtuba noqday mid iyo gacanuu ka noqday midna calooshay ku jirya xamaraa dadkaas loola cararay dadna isbitaalka markay iska ka waran dhibaatooyinka u gaarka haweenka maama hadday soo galaan guryaha xataa cuntada waa cunaa adin wax kale iska dhaafay hadday guryaha soo galaan waxay dhaafaayan lama arko wax alla waxay deynayan lama arko dadka waa la imtixaama muslimka kana annagaa keensan waa gartay waa waxaa anaga keensan oo wagta haddii ijaajinta garab la siin laha waxaana ay dhaceen waa gartay waxaas iyo wax ka daranaa jira wax ka daran wax loo aabayeela male wiil yar horta iskaba dhaaf dadaa maanta lugeeye xataa jil iskaga lugeeye iskaga tagaa hadda xaggee lagu joogaa maama xaggee la jooga haddii inta lagugu soo dheelmad aroortii sagaashan jil meesha lagu dilay wiil yar muxuu sugaaya waa gartay muxuu sugaa maama laakiin dawladda waxay leedahay eh, ciidamadan waa nabad ilaaliyaal way ku jirtaa nabad ilaalintii waxa la sheegaa dadkaa xasuuqaano loo soo diro dhamaan waa liyi sagaashan jir ay diri lahaayeen iyo ilmo yar guryahooda ugu tagaana intay dilaa gacmaha ka jani lahaayeen aawa nabadda ilaalinayaan wax ay nabad ilaalinayaan ilaahay waxaan ka tugno in marka shabaab alla ka soosimiyo waddanka dhanba soomaaliya xasuuqa ay geysanayaan ciidamada shisheeyaha maxaa u sabab ah lagu sabab dadka markay arkaan ma dhaafaan ummadda way carartaa marka indhaha la saaro waa laga cararaa maama dagaalada nimtaaka hurday ku gaadeen mooye dadka dho waa cararaan umada ilaahay oo dhan maxay nagu haystaa muslimkay nagu haystaan maxay nagu haystaan maama maxay kaloo nagu haystaan yaa yiri nabad ilaaliya waa gartay waxay nagu haystaa muslimnimadii islaamnimada saa dad masaakiinayna laayeen oo guryahooda ugu tageen waa xaafad ay degan yihiin jajuuma la xaafadda iimanka barakaad arkay barakaad way tageen wiilay ka wateen meeshii way tageen wiilay ka wateen wax alla waxay isuubinaayeen lama arka nabada ilaalina maana xasuuqayaal waayo dadkay xasuuqaan dad badan baa ku dhegaysanaya maxaad ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqi lahaa dadka muslimiinta meel kastay joogaan inay shabaab garab siiyaan oo gacan siiyaan si ay usoo galaan wadamada ilya ha una kala harin markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay joogeen magaalada marko iyo hadda ka waran maxaad dareemaysaa waa mugdi habeenihii maalica iyo maalicada aheed waxaan xasuustaa ceelasha inaan kasoo baxay saddex saac habeenii afarta inaan toddoba saa habeenin ilid magaalada marko ama baabuur sito alaab wato in aan meeshaas guriga ku lugeysa waa maalicad iyo mugdi habeenimo iska mid miya ma iska mid aha mana noqon kara ilaahay waxaan ka tuga inuu noo keeno taasaa maanta ilahay ka rajeynayna masaakiinaan nahay dad shicib ahaan nahay ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu shabaab kusoo sida magaalooyinkii wadanka dhan ay gacanta ku dhigaan kala dambeynaa la heli lahay abniyaad heli laheyd macnaha nolol raaxalaad ku noolaada oo ku seexatay inta ilaahay kaaga imaana maanta subax kasta waa laga carara gurigaaga waa kasoo carartay diilkaaga carar aad leedahay orodka carar magaalada meeshaad rabtay aad taas maama nolol ma aha waa dhibaato ilaaha noo keeno saasaa ilaah uga rajeynayna waa tahay e, gabagabadii ka waran hadda shucuurtaada maadaama dad badan oo aad taqaanay e, maanta magaalada lagu dilay qaarkood aad aragtay iyagoo dhintay e, ka waran shucuurtaada wallahi shucuurteyda way kacsan tahay aad ayaan uga xumahay dadka lilaayo masaakiinta iyo kuwa gacmaha laga jaray iyo kuwa sida xun loo dilo daynaada lagu dilay waan ka xumahay ilaahay waxaa uga barya ayagan inuu jannadii firdaysa geeyo u naxariisto kuwaasna ilaahay waxaan uga baryay intay ku dhigeen in ilaahay mujaahidiinta ay ku geyso looga aaro xasuuqaad dhihi karaa tan ma ahan yani wax wax wuxuushnimo wax bini-aadinimo lagu tilmaami kara maahan gaalada maanta humaad baanay kusoo gashay islaamka degan magaalada marka khaasatan xaafadaha baytras iyo jujuumo lagu magacaabo waxaa kaloo kamid a ah, qaar kaloo xafaruusiya odayaala oo beerle beerqodata ayagoo beerahoodii u socdaan ayaa wadada lagu dilay see wax u dhaceen marka haddaad noo faahfaahiso wallahi saaka aroortii hore subaxnimadii salaada subax markii laga soo baxay xaafadii kusoo kala laxeen ayadoon laga warqabin markii laga kala cararana dadkii u kala cararay buuraha buura kaga soo galeen dhinaca koro dadkii ay qabtaanna mala sii daynaynaba daday jirdilaan iyo waxay daawacaan iyo waxay dilaan ahayd laba wiil isla dhasheen caddaa guryahooda lagala soo baxay abood iyo hooyadood ayagoo la joogaana la toogtay oday xaafadeen adeerkee waa la dilay oo xasamadoo la dhaho waxaa kaloo xaafaden lagu dilay wiil kaloo axmaqalalahay loo isagana xaafada oo beraleya marka wallahi cabsuq baana geysan maanta tan yad oo maanta aan gacanaha ka laaban karna maba aan haddii aan nahay shacabku shacab ku dhaqan magaalada marka maxaa keenay marka maxaa u sabab ah in falkan ay ku kacaan wallahi waa dareemi kartaa ne waa dareemi kartaa dagaalkan dagaal ma ahan oo yacni shabaab ee la danayay maan dagaal islaam iyo gaalo waayo waa caddadan waa xasuuq ba-an oo gaalada ee soomaaliya kusoo qaata khaasatan haddii aan nahay dadweynaha ku dhaqan magaalada marka iyo shabeellaha hoose marka iyadoo waxba aysan dhicin ayay dadka maaragta ku bilaabeen waxba ma dhicin xataa bamiska dhaas xabad yar xataa ma aysan dhicin salaadii subax marka laga soo baxay xaafadihi kusoo qamaameen xaafadihi kusoo qamaameen kadibna dadka kala xarao buuraha fuulen buurihii ugu daba tageen meesha ku laayeen waa gartay macalimiina ku jirto waxaa ku jirto yani ardaya ku jirto dhalinyaraa ku jirto dad waaweyn odayaala ku jiraan marka wallaahi tan waxaa dhihi karaa suuq ba-an tirada dhimashada guud ee ogaalka waa intee tirada hadda guud waxaa waaye ilaa labaatan qofood waaye toddobiyo toban qofood oo dhaawaca kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a ah bulshada magaalada marko oo aannu wareysanaynay waxaa jira hooyooyin carruurtooda la dilay oo weliba qaarkood lagu hordilay iyo haween kale oo dhibaatooyin ay u geysteen shisheeyaha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaana wareysatay wallahi maanta subaxnimaa dhibkaas nagu dhaca alxamdulilah wiilkaygo sideed iyo toban jir oo waxba dalabsanaa maanta alxamdulilah tiisa dhammaata waa gartay see wax u dhaceen si oo gurigay ka baxsadeen gurig waqtigaasoo jiir soo kacay gurigay ka baxsadeen imise saac ayay ahayd subax horey ahayd hal sac iyo toban ay ahayd hal sac iyo toban waqtiay guriga ka basinaya markaas adigu ma joogtay maya maxaa ma joogin guriga anoo rasaqdoonan ahay qokal daruuri aada doonta magaalada aadi suuqan yaan ku goobeeyo waa gartay marka eh, guriga dhexdiisa miyay ku dileen mise banaanka gurigay ka baxsadeen guriga gadaashiisay ku dileen maxaa la oran jiray wiilka wiilka ismaaciil aa la dhihi jiray ismaaciil ismaaciil ayo ismaaciil maxamuud yaxyaa la dhaho ismaaciil magaalada marka miyuu ku dhashay magaalada markau ku dhashay meel mee markau ku barbaaray cid ma leha marka gudahaysa marka adiga oo maqan ayaa laguu soo sheegay a anigoo maqan ada xaafadda lan ku dhex jiro isla markii ada haddaan kusoo naqday xaafadda ay iga ka baxeen oo kusoo naqday iyaarkaygo banaanka warina oogu imaaday muddo hal sac waa qaylina cid iisoo baxda hataa oo dadku way kala carareen ha haye ma la aasay hadda a waa la aasay alxamdulilah waa la aasay taasisoo jooga ka waran bulshada magaalada marka haddaad tihiin dhibaatooyinkan ciidamada shisheeyaha ay geysanayaan dhibaatooyin fara badanaa jirta dhibaatooyin fara badanaa jirta marka waaba ka guuri rabnaaba isaga baxayna waa gartay xaqayna ilaaha ka qaaday maxaa kaloo sheegayna xaqayna ilaaha ka qaaday kii gaalka noo keeneen ilaahay hortiisa ha kasiiyo dhegaystayaal sidoo kale waxaa inoo suura gashay inaan waraysanno hooyo kale oo iyana maaragtay cunugeeda ama wiilkeeda la dilay maanta guryahan noogu soo galay anakoo markaas soo kacnay ana ilmaheeya cunugay kala dhaadabaa jiika jiifkiisa lagu dhaadacay soona baa orday orday baasay ku fureen banaankaay ku dileen baas hortusay ku dileen si aan aan ii shaqeyhayo oo haddana sobe agoonka ahay midna way dileen midna way dhaawaceen haa dhaawac leef xamaraa loo qaaday midna way dileen hadda lix saamala sariirta iyagoo jiifo ayay soo galeen oo meesha ay sariirta gurigaan usoo jibiyeen lamada ilbaab usoo jibiyeen sariirta noogu imaadeen waa gartay markaas maxaad dareenteen aan dareema waa wareersanay waana dileen ilmaabaa iga dileen ana kul waa wa waana rasaasa qayle iyo anta waxaa la galna iyo eri iyo kale ororaanba galna be unigi waa i dhaaf dhaabe ah si kale anta iikiisa banaanka igu qulqulaya iga tageen hadda mid baa dhintay allah u naxariista ee midna wuu dhaawacmay a wiilka geeriyooday magaciis wiilka maxamed amar a laakiin ineefsis yaraa la dhahaa haye wiilka dhaawaca ahna ninka ninka daawan maxamed daahir isgooba la labadooda yaa weynaa daalaha weyn meeqa sana ayuu jiraa wiilka geeriyooday siddeed iyo toban jir waaye kan kalena dhaawaca ah, ah labaatan iyo afar sanow jiraa hadda ka waran dhaawaciisa iyo xaaladiisa haddaba haldha haddaa la geliya aldha hadda khali lagu samayno haya hadda lem wiil aana kama helen wele xabadda halkee kaga dhacday tene meeqasaa balanka lagu haaya la dhahay jira ilaa kharash la-aan yaama osh hadda le saalada saaro waaya ilmaala iyo soo sheega kelida ugu dhufta kelida caloosha hoos ama ugu dhufta waa gartay isagu reer miyuu lahaa aa hal cunuga u haayaa waa gartay maxaad dareemaysaa hooyo wax dhashay oo caruurteedii askari shisheeye ama askar shisheeye ay ku hor dileen maxaad dareemaysaa hooyo waxaan dareemal walaanaxtin iyo aloolxamale inta la joogaa ka waran magaalada markay joogi jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka waran wakhtigaas maasha allah maasha allah maasha allah ammaankan aadow u fiicnahay maasha allah kuwa allah naga dhamay allah waddankan allah nooga bixiy kuwa haddaa nasiib leenahay waa tahay iminkana waa hooyada saddexaad mee maqlaysaa maama waa ku maqlaa haye maanta se wax u dhaceen walahi gurigaan nagu soo galay lama wiil macal aaba horta waa xirnaya hadda xaaladan waa xirnaya aaba wiil maliisa fasaxeen waa lamada wiil hal labaatan jir ah iyo hal timi todoba jir ah guriga nagu soo dhaceen xaafida oo jujuuma oo wada jir ah wala rafaadi allah allah rafaad dhaci waa yaabi alxamdulilah hadmago geeradeeda ii taalaa maanta wax qabo korna ma jirto waa baaba'sanaa waa dhibtoona unata adiga meeqay kaa dileen laba iga igdilan labaatan jir halkimi todoba jir eh hal wiil lama cunuga sidaas aabaana iga maqna iga haastaa hal gabarna ii kutusabay oo liga haastaa xamalayan hadda xamaraa loo diri lama wiil kalo aboogay eeenaankay hooyday dhashin dhaawac culeesa ku dhacay iikan guriga uu galeen labada naag laabahoodna iikan aa kubsadeen waabaseen had xamar jiraan kuli wax sameyn mal dacantaan wax muka jiro wiilasha marka ma guriga ayay ku dhex dileen gurigay ku dhex dileen ha guriga dhexdiisa jiifa subaxnimtimi lama saac kadisa ugu soo galeen maxaa wataa macalin waktigan dileen marka gabdhaha iyagu see wax u gaareen gabdhaha wallaahi halool kubsida xamaraha aluwadi iyadoo rafaadsan wixii kalena lacagtoo ana guriga i jirtana waa iga dhaceen waa qaateen hadda isxaaldan ilmeeta kun caan usi waayo maahaas shan boqol kuna hal ninkeykan laa shan doolar saraf waa qaateen hadda isxaaldan cunigaa maasiihaya kun an caan usi waayo mahaayo anaa geer intaala labada kilo ayuu tumaa xabad korkee baag hadday aragto yaabe mamarfaadiye lacagta xitaa way kaa qaateen shilin soomaaliga ha lacagtan shan boqol kun oo soomaali ah maxalleesu sarafa iga qaateen oo biil ahaan oo nin grad iu keena isu shaqeey rafaas u shaqeey waa qaateen wax ilmaa caan uu shiwaayo dumaayo walaal si xunin oo geestaan guryahan oo soo waan kukufsadeen korkeen meel fiyo malaan waa alaabta wax dhan waa naga dhaceen ninkee waa la dili xaafada wa dil maayo wa kala dhef wax dhaawactaa ma jiro waa la dili waxna la geesta maanta waxna la yareysta malahan xaafada jojoom waayo ceelbashiiro gabdhaha waa la kukursado walaal nimankooda waa la bedelo uu yaraa maanta labaatan qof waa la dili hadda inaan caawisiina baahana anaka waa dhibaateysanay saama ku noolaan karne maanta dhalinyar wado labaatan waana laka dilisa xaafad jojooma labaatan minakala la ogalayo la dilaayo burunteeda gaalasha gurigayga lahaana noogdil dileen kulli meelaa noo iyaala maanta naagaha taa farxumay hayeen aa dadna waa waa wateen dhalinyar kalena waa wateen dadkaana dad anaga dhaaf farna ma baabee naagaha taa dagaal galaan way tookadaan meel kas anaga kacana waa betookan shacabka inay kacaano naagaa kacaano dadkaan iska dhicinaa rabnaa bee kuwaasina waxay ahaayeen hooyooyin ay ciidamada shisheeyaha dhibaatooyin u geysteen maanta magaalada marko qaarkoodna caruurtooda ama wiilashooda ay ku hor dileen haddaba sidoo kale waxaa inoo suura gashay dad kale oo ehel la ah dadka maanta ciidamada shisheeyaha ay ku xasuuqeen magaalada marka inaannu waraysanno oo qaarkood aabbayaashood ay yihiin hase ahaate ee magacyada dadka la dilay qaarkoodu aynu helnay ayaa waxaa ka mid a axmedey qalaaye waxa uu ahaa nin ku xamaasha ama ku shaqaysta gaari dameerka xasan madoobe oo ahaa oday lixdan sanno jir ah sidoo kale waxaa la dilay nin oday ah oo kale oo lagu magacaabi jiray xusein qofka afaraad waa maxamed heeri waxaa kaloo la dilay cabduqaadir cabdi aadan waxa uu ku magac dheeraa asadaa aadan maxaadeey iyo walaalkii mukhtaar maxaadeey ayay sidoo kale ciidamada shisheeyaha ku dileen magaalada marko cabdi yuusuf oo ahaa isna nin faryaamo ah ayaa si bareer ah ay ugu toogteen gudaha magaalada marko dadka sidoo kale shisheeyuhu ay gumaadeen waxaa ka mid ah awow xasey oo ahaa oday lixdan sanna jir ah nin darawal ah ayaa ku jira oo magaciisa lagu soo gaabiyey ina daahir waxaa kaloo ka mid ah maxamed shariif abikar haddaba waalidiinta dhalay dadkan iyo dadka kale ehelka la ah ayaa muujinaya dareen murugo leh oo carana ay ku dheehan tahay oo kuwan qaar ka mida aabbayaasha iyo dad kaloo ehel la ah dadka shisheeyuhu ay gumaadeen maxaad xasan maxaad maxaad see maanta wax u dhaceen maanta walaahi anigo oo jiifno guryaha oo jiif ilmaha weli jiif aan kasoo kacno saasa macnaa ah, roobkuna usoo dhiy waa gartay meel aan ka baxdan weyne marka waa gartay ilmihii anagi iyo anigo isku isku guryaha iskul dhextahay guryaha nala soo gala albaabka nala soo garaay fura noladhay waa waa soo xooga kusoo jibiye markii eh, eh, eh, labadii ilma oona iljira hal mugoorta guryahay ku dileen aniga banaanka ay fiixiyen waa gartay adiga n dadka la dilay maxaad u ahayd waalidkood anaa dhalay laba anaa dhalay labada wiil ee la dilayba adiga ayaa dhalay anaa haa maxaa lagu kala magacaabi jiray mukhtaar iyo aadin meeqa sano jir ayay ahaayeen waxay ahaayeen labaatan labaatanaas jiri koona asigin macnaha shan iyo shan toban shan jir toban shan jir toban markaas markaaswaa gartay indhahaaga ayaad ku arkaysa markaas mala hadashay oo ma aragtay eh, ma weydiisay waxa ay u dilayaan waxay u dilayaan hadda maraanka u celiyey warkii uweynay horta gurigaasu dilay gurigaasku dhigbaxay isku dhigbaxay kan kale anayna jirin macnaa eh, asojeysinna liday eh, wiilkayga gacanta kuhaysta horta ujijeysi macnaa qoray watayeen waa gartay maxaad dareemaysaa marka aabbe caruurtiisii lagu hor dilay ciidamo shisheeye ay ku hor dileen dareenkaaga waa sidee dareenkii wallaahi waa waa waa zaid zaid waa dhaqaaqay markii aabihii abkoy labaya macnaa hadda isdhaay ilmo macnaa waalidka e, e, mar xag abiin iyo xag aakhiro labada bid waa loo dhalaaye si wanaagsan marka eh, eh, waalida tahay manaa calooshaada iska xero anan raal abiid ah, adala i jirta kala yaal raal aw ana imaaja wax dhan manaa abi manaa isaga quraan quraan isaga keligiis miyaa la dilay mase dad kale ayaa la socday asi iyo saaxibkiisa iyo inta kaleba waa shacbi ilaa iyo dhowr toban iyo afar qof ay gaarayaan ma garatay waa gartay markii meedkiisa aad aragteen ama la idiin keenay maxaad ka dareemayseen qaabka loo dilay qaabka loo dil waxay ahayd mid oo xaastinimo ah oo aad aan ugu khiirooday run ahaantii aad aan ugu xumaaday koob iyo toban xabadood ee ku taale ma garata waa gartay meeqa jir ayuu ahaa labaatan iyo laba jir ilaa iyo labaatan saddex gartay seaad u dareemaysaan marka ciidamadan shisheeyaha ee xasuuqa noocan ah ka wada magaalada marko waxaan ka dareemayaa in macnaa dhib aanu ku qabno oo baragac aan caadi ahayn waxyaala aan weligeyna arkin oo xaasnimo ah weliba waa gartay wiilka wiilka hooyadii ma joogtaa hooyadii waa i geerirootay mar dhow soonka dhexdiisay dhamatay ma garatay waa gartay allah u naxariisto maxaad usoo jeedinaysaa dadka ku dhagaysanaya waxaan usoo jeedinaya dadka walaaleyga ah inay gaalada dhib ku hayaan aad iyo aad macnaa khiirad isgeliyaan oo aad iyo aad waxyaalahan macnaa ay ka khayroodaan aad iyo aad awoodooda ay isticmaalaan ilahay in inuu ilaahay naga qabsado ma garatay aniga cabdi sheekh maxamed aa la cabdi maanta see wax u dhaceen wallaahi maasha allah maanta fal adiga aan ka argagaxnaa dhahay waa gartay wallaahi dhib zaa-id ah eh, maasha allah aana gaaray dhibkana maanta dhib loo adkaysan kari maaha e, adiga waxaa nagu maqaalaa in dadka e, guryahooda lasoo weeraray e, ehelkoodana la dilay aad ka mid tahay waa jirtaa arrinta maanta anigoo aan ka argagaxno maasha allah nagu dhahay anigana meeshana kuma jirin dadkana meesha waalidiina ka aheena wiilkana waa wiilkayga waxa aan soobiyey iyo wax kale meel aan joogay meel kale waa ka soobay wiil adigoo aada dhashay ma guriga ayaa lagu dhex dilay mise banaanka banaanka banaanka guriga ugu galeen waa soo baxaysadeen banaanka ku dileen waa yugandheeska a wiilka meeqa sana ayuu jiray wallaahi toban iyo shan jir toban iyo lix jir u magaciisa a cismaan aa lahaa cismaan cismaan ayo cismaan cabdisheekh maxaad dareemaysaa haatan wallaahi dhib zaa-idaan dareemaynaa maasha allah oo fal anaga aan ku fal lahayn oo maanta guriga nagula soo dhaca ilaa adeesana wiil waa hurdila ana waa harfil ana waa hergil kuwaasina waxay ahaayeen waalidiinta iyo ehelka qaar ka mid ah bulshada maanta ciidamada shisheeyaha ay ku gumaaday magaalada marko ee gobolka shabeellaha hoose magaalada marko oo keliya ma ahan meelaha xasuuqa ay ka geysteen ee magaalada muqdisho ayaa sidoo kale shisheeyuhu waxay si ulakac ah u rasaaseeyeen gaari dadweyne oo taagnaa isgoyska asoos rasaasta waxaa kaloo ay saamaysay laba gaari oo kale balse gaariga sida khaaska ay u xabadeeyeen ayaa waxaa ku dhintay saddex qof dad kale oo badan ayaa dhaawacyo ay soo gaareen haweenay xaamilo ah ayaa ka mid a ah oo si xun u dhaawacantay oo la dhigay cisbitaalka soos ee magaalada muqdisho sida goobjoogayaal ay inoo sheegeen ma jiro wax wara oo ka soo baxay dowladda xasan sheekh oo looga bartay in markii etoobiyaan ama kenyaati weliba rag ah ama ciidamo ah la dilo ay tacsi kal iyo laab ah ay diraan xasan maanta marka xasuuqa uu dhacay kadib waxa uu ka qayb xaflad myuusig ah oo xarun lagu ciyaaro lagu daahfurayey inkastoo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda uu ka hadlay uu ka tacsiiyeyey islamarkaana uu sheegay inay baaritaan samaynayaan oo ay dabagelayaan arrintan masaajidda magaalada markanaha waxaa salaaddii maqrib kadib bulshadii ku tukatay ay iclaamiyeen dagaal jihaad ah oo lala galo ciidamada shisheeyaha marba haddii aysan dhaafayn qof walba oo xitaa waayeelladu ay ka mid yihiin waxaana magaalada masaajiddeedu ay ahaayeen kuwa takbiirta si aad ah looga maqlay sidaa goobjoogayaal ay inoo sheegeen hayeeshe ee sheekh maxamed axmed balle oo ka mid a ah culimmada diinta islaamka ayaannu wax ka weydiinnay gumaadka ay ciidamada shisheeyaha u geysanayaan dadka shacabka ah ee muslimiinta bismi illaahi araxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu fasiraadda dhabta ay waxaa weeyaan aarsi weeyaan waa intiqaam waa aargudasho laga aargudanayo wixii iyo dhibaatadii ku dhacday cadowgii soo duulay oo meelo badan kusoo gaartay kusoo gaartay iidow jalaad kusoo gaartay jameeco kusoo gaartay leego kusoo gaartay waxawey ceelcilaan iyo macnaha qasa dheere waa aargudasho weeyaan wax kale ma ahan waana daadigooda iyo caadadooda markay dhibaato gaarto oo la xanuujiyo oo ay macnaha eh, mudankooda la mariyo ilaa iyagaa soo daaray inay dadka masaakiinta ah oo makasta ah oo ciyaalka ah oo haweenka ah oo cajazada ay ka aarsadaan waana si guud oo waxa weeyaan gaalnimo iyo kiristaannimo ayay uga aarsanayaan uga aarsanayaan xataa keliya ethoobiyan ahaan arrintaas marka waa aarsi weeyaan waa intiqaam weeyaan waa dadka masaakiinta ah ayay macnaha iyagu ka xoog badan yihiin waa ninka weyn iga celi ninka yar anaa iska celinaye maxay macnaha waxay sababtu tahay dadkii waxa weye u taagnaa oo mujaahidiinta ah oo muwaxidiinta ah oo qoriga u sitay ay uga cararayaan sida shalay iyo daraab iyo meelihii jamaacaba dhacday isla markaasna dad cuzala oo masaakiin ah oo haween iyo cayawaye magaraysa ciyaal ah ay u laynayaan sida hadda ka dhacday bokool in lagu diray macnaha waxa weeyaan lagu diray konton iyo shan qof lagu diray oo lagu dilay macnaha meesha laado marka maanta labaatan iyo dhowr qof lagu dilay oo soos lagu dilay macnaha baabuur ay saarnaayeen saddex qof lagu xabadeeyey oo haween uurka aada uga dhaawacantay sheekh balle waxaa la isweydiin karayaa maxaa isku soo beegay xasuuqan ay ciidamada etoobiya ka geysteen bakool kan uganda ay ka geysteen marko iyo kan kale isla ciidamada shisheeyaha ay ka geysteen magaalada muqdisho waxaa isku soo beegay wax kale ma maahane waa xanuunada gaaray weeyaan waa xanuunada gaaray marka macnaha ethoobia weyaan ethoobia ama ciidanka amxaarada jamaaco iyo cilcilaan iyo qataxreero lagu xanuujiyey ciidankii burundayska ama ugandayskana lagu xanuujiyey macnaha marka oo ay macnaha mujaahidiintu ku xanuujiyeen burundayska meelo fara badan ay ku xanuujiyeen macnaha waxa imaanaysa macnaha ruuxu maadaama uusan awoodi karin dadkii soo duulay oo diyaarsanaa inuusan waxba u geysan karin inuu dadkii maxaweye min bani jildatihin waxaweye oo waxaaweeye jirkoodoo kale lahaa oo carabkoodoo kale lahaa oo macnaha midabkoodoo lahaa uu ka aarsado ayaa isku soo beegay waana alkufru milla waaxida weeyaan oo dhammaan way isla xiriirayaan macnaheedu waxa weeyaan ka aarso adiguna waa ka aarsanaya macnaheedu waxa weeyaan hadduu maxaweye mujaahidiin ay ilaayeen soomaali aan hubaysnayn waayimayo habar masaakiinoo korya waata waayimayo oday waayeelo banaan fadhiyo waayimayo wiil yaroo arday u socdaa iskool socda waayimayo haween u roo suu ka adeeganaysa waayimayo macnuhu sidaas weeyaan wax kale ma ah waa tahay waqtiyada qaar waxaa dhacday in mujaahidiinta ay howlgallo ka sameeyaan ama weeraro ay ku qaadaan gudaha dalalka shisheeyaha kenya oo kale markaan tusaale ka soo qaadanno weerarada lagu qaaday waxaa ka mid a ah weerar lagu dilay dad badan oo rag ahaa weliba dhallinyaro ahaa aad baana hay-adaha iyo ay u qeeliyeen ilaa xasan sheekh oo layidhi dad rayida baa la dilay maanta dadka la dilayna waxaa ku jira odayaal waayeel ah caruur xitaa haween baa la kufsaday marka taas maxaa keenay in laga qayliyo tanna ma aragtay laga aamuso waxaa keenay waxaa keenay inay yihiin macnaha sidii lagu tilmaamayey kakafaro markii meel kale dad laga taabtana ay qayliyaan kuwan kuwaani waxay qodayeen dhagaxaan iyo dhuxul bay qodayeen kuwani waxay dhigalayeen jaamacado kuwani waxay ganacsaday wateen waxa wey macnaha iyo in loo difooseeyo oo laga hadlo xataa xasan sheekh uu yiraahdo ethoobiyaanki lagu laayay libiya iyo darna aad baan uga xunahay waxawey ethoobiyaanka lagu laayay libiya maantana wuxuu ka qayb gelayay macnaha waxa weeyaan faneed waxawey hidaha iyo magaraysa cayaaraha iyo muusikada iyo dhilanimada iyo khayr darada ayuu asagoo qoslaya kasoo muuqanayay wa maca dalika ka hadlimaya kuwii marka lagu laayay ka hadlimaya kuwii bako lagu laayay ka hadlimaya haweenkii soos lagu laayay wax kale maana waa dabadhilifnimo iyo mujrinimo meeshii ugu dambaysay waxaa kaloo cajiib ah walaalayaal oo cajiib ah wallahi aaway dadkii mutaqafiinta aho gaal markii la taarta qaylinayay aaway culumadii lahayd macnaha masaladaasi waa khalad carabka allaha ka gooya aaway xaggee bay jiraan hadda haddii nin gaala la taabto waxay odhanayaan macnaha looma baana nimanku waa tafiiriyiin nimanku waxaasay ka dhexeen saasay wax u laayeen caaway caaway maxay uga hadli waayeen culummadii iyo mutaqafiintii iyo wariyaashii iyo caaway maxay uga hadli waayeen bakool iyo ciyaalka la laayay maxay uga hadli waayeen marka iyo haween dadka lagu laayay oo awoodayaal waaweyn maxay uga hadli waayeen soos iyo kuwa laga lagu laayay away culimadii binaayeynaysa oo gaalada iyo ma garanaysaa iyo waa kaas iyo waa nabad ilaalin aawaya waxaan leenahay allah subxaanahu watacaala zulmiga aad ku haysaan muslimiinta muwaxidiinta carabkiina iyo maskaxdiina allah idiima barakeeya sidaasaanu leenahay waa tahay ugu dambayntii maxaad odhanaysaa bulshada waxyeeladu ay soo gaartay oo waxaa ka mid a ah hooyooyin sida aad dhegaysatay ee wiilashoodii maanta la dilay waxaan ugu laab qaboojinayaa waxaan ugu laabqaboojinayaa qawluhum ay yihiin muslimiin waxaan leeyahay waxa weeye inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan leeyahay allahuma ajirna fi musiibatina wakluf lanaa khayra minha ilaahu musiibadeena macnaha nagu dhacday ilaahu naga abaal nalaga ajarsi waxaan leeyahay macnaha inay inay inaad tihiin muslimiin waxa weeyaan oo aan maanta laydiin laynayn inaad muslimiin tihiin mooye wax kale waa sidii bosnia iyo bosnia bosna walherseg waxa weye lagu laayay oo ay odhanayeen haweentu ay leedahay ina hebel hebel cali baana caligaasaa lagu laynaya ina hebel hebel waxaweye farxaan baana tahay ama daahir maaha daahirkaasaa lagu laynaya idinkoo maanta aan qori wadan idinkoo maanta aan taangi wadan beebee wadan aaka wadan waxaa laydinku laynaya waa xaliimo waa sacdiyo waa faarax waa maxamed waa cali waxaan leeyahay wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid waxaan kaloo ku daray waxa weeyaan maanta wax idin arxamayaayo ma jiraan mujrimiinta gaaladaayo waxawey kafaradaayo waxawey dawlad baanaha idin arxami mayaan wallahi uma wallah allihii idin abuurtay inaad awaamiirtiisa qaadataan suma dadka mujaahidiintahay qoriga sita macigooda aad noqotaan wax idinka sokeeya oo naallo ah oo wanaag ah oo xurmaha inaysan jirin waa haddaad wax garanaysaan waa haddaad wax fahmaysaan waa haddaad islaamni muslimiin dhaba aad tihiin haddaad aad tihiin dad aan waxba garanayn oo ilaahay subxaanahu watacaala uu dabagadiyey oo tii ku jira yatiihuuna fil ardi aad tihiinna waxaan leeyahay ma lijurxin bimayitin ilaamu haddii waxa weye qof dhaawaca sakiin lagu dhufto ma dhawaaqayo sidaasan inleeyahayo mujaahidiinta dabagala oo usoo duceeya oo diyaar garooba saasaan idin leeyahay cid kaloo idinka nacaysaayo allah suma mujaahidiintaan ahayna ma jiraan kaasina wuxuu ahaa sheekh maxamed axmed balli oo ka mid a culimada diinta islaamka waxa uu warramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haddaba kadib markii ciidamada shisheeyaha ay maanta xasuuq ba'an geysteen gaar ahaan kuwa yuganda oo dad shacaba ku xasuuqay magaalada marko waxaa qarax culus lagula beegsaday duleedka magaalada marko xilligii abbaaro shan saac iyo barkii barqanimo waxaana qaraxaasi looga gubay gaari taw ah iyadoo askartii saarnayd ay ku shiilmeen qaarkood qaarna dhaawacyo halis ah ay soo gaareen magaalada muqdisho waxaa habeenkii xalay lagu dilay taliya ku-xigeenka howlgallada b s t ay sameeyaan ee gobolka banaadir ninkan oo geelle ku magac dheeraa ayaa waxaa dilay askari ka mid a ah ciidamada dowladda oo tababar uga soconayo xero ku taalla nawaaxiga cisbitaalka digfer ninka wax dilay waxaa lagu magacaabaa fouqsade waxaana jira in khilaafaadyo xooggan ay haatan ka dhex jiraan ciidamada b sta iyada oo ninka askariga ah ee dilay sarkaalkaasi xabsiga loo dhaadhiciyey saraakiil kaloo b sta ayaa iyaguna ka soo horjeeda xariga kuwaas oo sheegaya in xabaddu ay ku fakatay waxaana ciidamada b sta sidoo kale ay xabsiga u dhaadhiceen dad shacaba oo ka agdhowaa goobta sarkaalkan lagu dilay guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته أنه يفني شبابي والقرآن في أحيائي